درب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياه النظر إلى أن يمكن تسليم بركته مع المسيح شرف علينا احتياجه أعوذ بالله عليكم أعوذ taariikhdu witrig ay tahay lix bishii afraad kun iyo afar boqol labiyo sano waa ku beegan koob iyo tobankii maart laba kun iyo koob iyo tobankii habeen jimca in masaajid ku fadhino inay dul muxaadirayn sheekh ku qaadanya maskacan wataan waxaan aada u rajeynayaa inaynu ka faaidno sheekha sida ku hore oga habaynu ka helo sina ilaahay kaabaaniyo waa muhiimooda oo nala dareynaa runtii dadka ayaa aada uqaa لكن ساعة على نفس النوع على اسمعين ويطلع على لكن بطلع على الإنسان فكان إن شاء الله من نور من الوارثون لكن الاحتراق يا أحراق والإعلام الابتدال شاء ناوتي لأن أبيه من أعوى أنت ضمان إنيس أعطى تشيطا سنة تهدى الذي نقول عن النار مقاطعه الحقائق النار لما يخشى لمن كل يمكن أن يفعل الأرض وكل يتمكن فلو كل الكوكب هو النابع qaaday laba si laba kun iyo tobankii kuma kun iyo tobankii ku weynaa bilaabay marka insha allah sheekha naga baxna marka inshaan sheekhan waa ka faa'iidayna asiga culimada kala weliba waa ammaan caalam waa waa muxaadara waa diris runtii waa dhacafkii xaaladda iyo waqtigaan ku noolahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه wbacd fasalaamu allahi calaykum waraxmatu wabarakaatu in sha allah dariskeenna caawa iyo haddii wakhti kale aynu hellaba wuxuu ku saabsanaan doonaa waqafaat maca axdaai اlcaalam waxaynu siro dul taagaynaa dhacdooyinka maanta dunida ka socda markaan rabno inaan dhacdooyinka dunida ka socda is-ag taagno ugama jeedno taxliilaad siyaasiya inaan ka waranno iyo qaababka laga yaabo inay isu dabagalaan ama odoroska ay bini aadamku odorosaan dhacdooyinka dhici doona laakiin waxaan rabaa inaan qaab ka gadisan uga waranno oo ah inaynu axdaadtaa isku dayno inaynu tacliiqinno bilkitaabi wasunna sunanka ku soo arooray qur-aanka iyo sunnada inaynu wax kaga tilmaamno awalan axdaata in lagu cibro qaato qur-aanka iyo sunnada ayna baray walidaalika baa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur markuu inooga warramo qisas anbiyo ama rusul ama dad mujrimiina ama duwal baaba'ay ama duul soo kacay oo cusub koox kastoo ilaahay ka warramo subxaanaه wa tacaala qur inta badan haddaad akhrido waxaad arkaysaa iyadoo alle subxaanaه wa tacaala tacliiqaad inoo uu saarayo la rabo inaynu ka faa'iidaysanno cibar iyo waanooyin ay ku jiraan ama wax ku qaadasha ay ku jirto haddaan laba saddex tusaale bixiyo intaynaan deriska gudihiisa gelin ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka maalan wuxuu inooga warramay nebi yuusuf qisada nebi yuusuf nebi yuusuf qiso aada u ballaadhan baa ilaahay kaga warramayaa calayhi salaatu wassalaam qisada waa alle ka warramaya nebi yuusuf waxaa laga warramayaa isaga oo yar isagoo god lagu riday oo walaaladii makri u sameeyeen ama dhakreen ama khiyaameeyeen oo god lagu riday isagoo la iibsaday oo addoon noqday waxaa alle ka warramaya subxaana wa tacaala isaga oo haddana gurigii boqortooyada la geeyey waxaa qur-aanku inooga warramayaa isagoo haddana xabsi galay waxaa qur-aanku ka warramaya isagoo madax noqday oo dowladdii maamulkeedii ka qayb galay waxaa qur-aanku isagoo soo ururiyay haddana waalidkii iyo walaaladii iyo wixii oo dhan reerkii dib isugu keenay oo ah qisadu halkay ka bilaabmato alcasri dahabi libani israa'iil suuradda qisada markay dhammaato ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy marka afalam yasiiruu fi lard fayanduruu kayfa kana caaqibat اladiina min qablihim waladaaru اlآakhiraةu khayr liladiina اtaqوا afalaa tacqiluun xatى إida اstayأsa الrusul وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahay markuu qisadaa dheer ka warramay miyaydan dhulka marin oo eegin kuwii hore ee daalimiintahaa cidhibtoodii waxay ku dembaysay kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim kuwan iyaga ka horreeyey cidhibtoodii waxay ku dembaysay waxay ilaahay tilmaamaya daarta aakhiro inay khayr badantay kuwa alla ka cabsada dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa in dadka la itixaamo oo rusushu ay marxalaad gaadhaan ay dadka iimaankoodaba ka quustaan ama mujtamacii rususha la socda ay u maleeyaanba in loo been sheegay ama in rusushaba la beeniyey kudibuu aw kudibuu xaaladaas marka la gaadho baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayaa waxaa yimaadaba alla leeyahay nasriga iyaga guushayada wakhti bini aadamku dhacdooyinku intay isku dul fuuleen xaddul ya'si uu ku dhadhowaaday ayaa ilaahay subxaana wa tacaala isbeddel ridaa dabeetana waxaa yimaadabaa ilaahay leeyay jaa'ahum nasruna fanujiya man nasha wala yuraddu ba'suna can ilqowmi اlmujrimiin waxaa la badbaadiyaabaa ilaahay leeyay ciddii alla doono kuwa mujrimiinta ana ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabtiisa ayaa ku dhacda marka ilaahay xaaladdaa inoo sawiray xaalad xata alambiyaa ay gaadhayaan oo dhib badan markii laynoo sawiray xaalad ma ku xigto oo ah farax iyo nasri iyo guul iyadoo la helay ayaa ilaahay subxaana wa taala wuxuuna leeyahy laqad kaana fi qasasihim cibratun liuli lalbaab qisaska aan idinka warramay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala cibro iyo wax ku qaadasha ugu sugan dadka cuquusha u saaxiibka ah walidalik waxaa habboon bini aadamku dhacdooyinka agtiisa ka dhacaya inuu si xoogan ugu fiirsado tii taariikhigii hore dunida soo martay inuu akhriyo arko laakiin ta uu la nool yahayna inaanu haafil ka noqonin dhacdada iyo sida loo tacliiqiyo matala haddaan laba xadiis tilmaamo ah, xadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ah iyadoo dagaal laga baxay oo qof dumari oo irmaan oo caanale ilmaheedii daydayayso oo dadkii sabyiga la qabtay ay ka mid tahay waxaad qiyaastaa hooyo goob dagaal joogta oo ciddii ay la socotay la jabiyey oo ilmaheedii baadidoonkii ku jirta oo dabeetana wareerkii iyadoo ordaysa markii dambe ilmaheedii heshay oo intay dhufsatay laabta ku qabatay xaadidadaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tacliiqiyo wuxuu yidhi saxaabadii war ma u malaynaysaan taasi ilmaheeda inay dab ku ridi lahayd waa la arkaa qofkan iyo xaaladda ay ku sugantay hooyo xaalad adag ku sugan weeyaan hooyadaasuu nebigu tacliiqiye wuxuu leeyahay ma u malaynaysaan tani ilmaheeda inay dab ku ridi lahayd markaasay yidhaahdeen ma filayno inay tani ilmaheeda dab ku ridi lahayd xadiisku saxiixayn ku soo arooray markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lallahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha ilaahay subxaanah wa tacaala baa uga naxariis badan addoomihiisa tani ilmaheeda say ugu naxariisanayso waa la odhan kari lahaa in sideedun loo sheego ilaah inuu naxariis badan yahay laakiin dhacdadani raad ka gedisan erayga qudha in la sheegaabay tilmaamaysaa oo waxay tilmaamaysaa hooyo dhibaataysan oo ilmaheedii heshay oo intay la booday laabta ku nabtay oo naas ku duwaysa siday hooyadaasi ilmaheeda ugu naxsan tahay ayuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam dhacdadaa intuu u tilmaamay ayuu yidhi dab ku ridaysa ma u malaynaysaa yacni ilaahay wa tacala inaanu addoomihiisa jeclayn rabin inuu cadaabo maa yafcalu allahu in shakartum wa aamantum dhacdo kale haddaynu tilmaamno nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadu la socoto xadiiska saxiixu muslimka ku yaalla ayaa wuxuu soo galay suuqii magaalada madiina suuqa markuu soo galay buu wadada wuxuu ku arkay ergi yar oo dhukan oo meyda dhukanaantu waa dhagayaryarida ergi yar oo dhukan oo haddana meyda oo suuqii baac mushtarka dhinaciisa yaalla buu arkay saxaabadiina way hareera socotaa saxaabadii xaadiadan buu ku jeediyey nebigu dhacdada tan intuu argigii yaraa ee dhintay ee bakhtiyey dhegta ku dhegay yar ayuu nebigu wuxuu ku yidhi war dirham siistay intuu iyagii ku jeestay kan yaa dirham siistay waxay dhadeen ilahi rasuulkiisa iyo maxaan ku falaynayaa dirhamkiisa hadduu dee caafimaad qababa oo neef soconaya ahaan lahaaba abaan u qiimo yeelanayno orgi yaroo dhukanahaaye isagoo mayda dirham inaanu siisanno maxaa lagu falaya haddaba yaa qaatay buu nebigu yidhi iska qaatay waa bixinayaaye waxaa la tilmaamay inaan loo baahnaynna qaadashadiisa markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dacdadaas dadku wada fahmi karo ayuu tacliiqiyey markaasuu wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan dadku isku haystaa ka kala qiimo liitee buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam kana wada nacdeen iibkiisa iyo abaalkiisa iyo siintiisaba kaa aad diiddeen adduunku ka liitee buu nebigu salaatu wasalaam idan dhacdada in la tacliiqiyaa waa min sunnati muxamed calayhi salaatu wasalaam waa wax aqoonta waxbarashadu ay tilmaamto waa waxyaaba qofka bini aadamkii uu xoog wax ugu fahmi ogyahay inuu maqal qura adeegsado iyo in maqal iyo aragtiba wada adeegsado way ka faham badan tahay in wax looga warramo qudha walidalik baa quraanku in badan wuxuu ino tilmaamayaa inaynu wax fiirsanno وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إلهي وحلي سبحانه وتعالى بدنا انت أنو هلاقني كون هرتود دول كحوق بدنا وكقبشات كايو كديكتيتر سنا يو كطاغي سنا وباضي دوني دولك oo aan helin meel mafar iyo malja iyo meel loo baxsado toona ilaahay markaas wuxuu leeyahy inna fi dalika ladikraa arrinka kan waxaa ugu sugan baa ilaahay leeyay waano liman kana lahu qalb qalbi xayi yo nool qof dareen caqli iyo qalbi soo jeeda loo nool amase qof wax dhegaysanaya wax fahmi kara isagoo xaadira wax dhegaysanaya waana ugu sugan buu alla leeyahy subxaana wa tacaala taa macnaheedu waxa weeyaan nolosha inaynu in badan u fiirsano nebi muuse ilaahay soo diro waxa ilahay leey walaqad arsalnaa muusa biaayaatina an akhrij qowmaka min adulumaati ila annuur wadakirhum biayaami illah baa ilahay ka saar reer banu israa'iil baa loo soo diray nebi muuse iyo fircoon iyo kooxahood iyo waxaa la dadka waxaad ka saartaa madowgoo iftiinka u saar laakiin maxaa la yidhi ilaahay ayaamihiisa kuwaani baa la yidhi waxaa maalin isbedelaya watilka alayaamu nudaawiluhaa waxa duul la halaagay waxa duul la barwaaqeeyey waxa nolol isbedeshay ayaamkaa ilaahay subxaana wa tacaala ay ciqaabkiisa iyo nicmadiisu soo degto wax kuwaani baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala inna fii dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur baa markaa ilahay yidhi arrinkan wuxuu aayado ugu sugan tahay mid kastoo beledu markay dhacdo sabir badan nicmadu markay timaadana shukri badan aan kibrin walidalik maanta dhacdooyinka caalam ulislaami ka dhacaya waxaa ka dhacay tunis waxaa ka dhacay masar waxaa ka socda libiya waxaa ka socda yeman waxaa ka socda bahrain waxaa ka guuxaya caalamulislaamiga isku raran waxay u baahan yihiin dadka muslimkiihi inay ku waantoobaan inay u fiirsadaan inay eegaan inay wax ku qaataan waqfada koowaad aynu tilmaamaynaa markaa waxay tahay dhacdooyinkaasi waxay muujinayaan ilaahi subxaana wa tacaala keligii inuu dunida maamulo gacantiisana tadbiirkeedu inuu ku jiro cid la maamushana inaanay jirin tabaaraka aladii biyadihi اlmulk wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay subxaana wa tacaala in gacantiisa ay ku jirto adduunkan maamulkiisa dhammaantii oo isagu siduu doono u galo waxaynu ka dareemaynaa aayaadka ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qul nebi moxamed baa ilaahay wuxuu leeyahy dadka waxaad ku tidhaahdaa qul yaa muxamed linnaas calayhi salaatu wasalaam maxay ku dhebaa la yidhi allahuma malika almulk tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka miman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudillu man tashaa biyadika alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir waxaad dadka uga warantaabaa ilaahay leeya subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala mulkiga dhammaantii inay gacantiisa ku jirto cidduu doono inuu isagu siiyo cidduu doonana inuu ka siiba baa la yidhi mulkiga lama jecla in laga tago waa la ysku nabaya laakiin waxaad arkaysaa qaar isku nabayo rabbi ka siibayo oo iyagoo keligooda la tuuray caalamkaynu maanta joogno xoog bay u muuqdaan shaashaadka telefishinka markaad aragto ayaad ka arkaysaa iyagoo leh fahamtukum ma tatlabuun warratumuuni iyagoo dhawaaqaya ilaahayna nasci buu ku tilmaamay inuu siibayo laga siibayo mulkiga ciddii la doono waxaa rabbi ina leeyahy cidduu doono isagaa duleeya cidduu doonana ciseeya waxay dhacdooyinkan arkaynaa qaar shalayto farta markay taagaan waddan dhani uu gariiri jiray ummad dhan god madow ku guri jiray wuxuu yidhi ha gowraca la gowrici jiray maantana caalamka kala sariiruu seexday iyo meeluu istaago meeluu istaago dunida kala shalayna caynkaa ahaa ilaahay wuxuu ina leeyahay tuciz waxaad dadka u sheegtaa inuu alle subxaana wa tacaala mulkiga ka siiba cidduu doono oo cidduu doono uu kor yeelo cidduu doonana uu hoos dhigo arrinku inuu gacantiisa ku jiro idan mulkigu waa lilikhtibaari waalimtixaan madaxnimadu waa meel laysku itixaamo oo laysku eego waa mas-uuliya waa mas-uuliyadii nebi lahaa casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun iyadoo la tumayo ay leeyihiin min qabli an ta'tiyana wa min bacdi maa ji'tana iyagoo leh intaanad iman iyo intaad joogtay labadaba sidiiba naloo gumaystaa naloo laynayay ayuu nebi muuse wuxuu lahaa casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun waxaa la arkaa in rabbigiin subxaana wa tacaala cadowgiinna uu halaago oo idinka dhulka laydin makansiiyo oo la eega dabeetana kayfa tacmaluun idan mulkigu waa imtixaan ilaahay subxaana wa tacaala qaar uu imtixaamayo wuu ku raro oo lagu eego halkay kala baxaan ilaahay subxaana wa tacaala isagaa dunida maamula duqaadii caalamka joogtay waxay isugu tageen wax badan inay iyagu xukumi karaan oo mukhaabaraad dirsadaan oo amni dirsadaan oo kan dirsadaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala meelaana iyagu maamulin buu maamulaa quluub اlbashar ayaa rabbi maamulaa yuqallibuhaa kayfa yashaa walidaalik baa caalamka wixii mukhaabaraad jooga ay fashileen congresska jalsa istijwaaba baa loo qabtay wax lagu weydiinayo si ay la weydiinayo waxa kani say u dhacday xagaa ku maqnaydeen intii waxa kani dhacay la weydiinayo faransiisku meeshuu islahaa keligaabaa iska leh oo cidi kaama daba tidhaahdo ayuu garan waayey tunis waxa isbeddelaya ilaa ay gaadhay in dad loo soo bandhiga in la casilo sababta waxay tahay waxay ka warbixin kari waayeen safaaradihii mukhaabaraadkii joogiyo waxa kani dacdooyinka intan leeg inay sida tan isu bedelaan waxaan leenahay ilaahay markuu wax bedelayo laa mukhaabar walaa dawla kubra walaa suqra walaa wusta mid celinaysaa ma jirto waa dawlad weyn iyo dawlad yar iyo mid yar ilaah isagaa quluubta bini aadamka hanta xaguu doonana uu gediyaa sagaashanaadka markay bilaabmayeen ama siddeetanaadka dhammaadkood duwal dhan oo duniyo jiray baa ilaahay xagga kale u rogay dowladdii jayshalaxmarka wadatay iyo raashiya iyo waxay xukumaysay oo dhan raashiya mar qura shan iyo labaatan dowladood laga tuuray wamasaqnaahum lagaga dhigay ilaahay subxaana wa tacaala isagaa dunida hanta idan waxaynu leenahay waxa koowaad ee dhacdooyinkaas aynu ka arkayna waxa weeyaan wallahu haalibun calaa amrih walaakina akara annaasi laa yaclamuun nebi yusuf aayaadkani qisada nebi yuusuf bay ku jiraan markii meesha adag laga soo saaray ee ilaahay subxaana wa tacaala noloshiisii gadiyey ayaa ilaahay wuxuu leeyay wallahu haalibun calaa amrih walaakina akara annaasi laa yaclamuun idan xaadiaadka socdaa waxay inagu bixinayaan inuu iimaankeennu xoogoobo inaan ya'siyo qunuud marna ynagu dhicin inaynan quusanin inaynu garanno dunidan rabbi lahoo maamulo oo gedgediyaa inuu jiro inaynu isaga ku xidhanno sila fiican la yeelanno inaynu ictiraafka isaga ka raadinno rabbi hadduu ku ku weyneeyo ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay subxaana wa tacaala hadduu ku karaameeyo waad karaamoobaysaa hadduu alla ku yahaanayana waman yuhin illaahu mukrim ma jiro ka ku karaamaynay soo dambe haddii alla ku dulleeyo may jirto haadihi waaxida waqfada koowaad aan rabo inaynu si waqfada labaad aan rabo inaynu fahmna waxa weeyaan nihaayat ulm waa dulmigu wuu tirtirmaa tirtiran buu ku dambeeyaa waa tirtirmaayo ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ha u malaynina maxay walaa taxsabanna allaha gaafila cama yacmalu الظaalimuun inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi اlabsaar ha u malaynina baa alla yidhi subxaana wa tacaala in ilaahay haafilka yahay waxay daalimiintu samaynayso laakiin maalin buu ugu wada dibdhigay innahu laa yuflixu aalimuun aalimiintu ma guulaysato makri kastoo ay sameeyaan waandir innaasa yowma ya'tiihim alcadaabu fayaquulu aladiina dalamuu rabbana akhirna ila ajalin qariib nujib dacwataka wanatabic اrusul awalam takunuu aqsamtum maa lakum min zawaal miyaydaan hore ugu dhaaranayn baa ilahay leey inaan zawaal jirin inaa idinku wax walba maamushaan fadhigaysaan dhulka kan وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال dhul aanu qaar hore ku halaagnay miyaydan degin baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala oo haddana aydan dulmiguun halkii ka sii wadin ilahay wuxuu leeyay waqad makaruu makrahum وcinda allahi makruhum وin kaana makruhum litazuula minhu اljibaal makri dhagar kasta waa sameeyeen baa la leeyay subxaana wa tacaala ilaahay baana agtiisa taallaa waxay dhagar sameeyeen oo dhan haba ahaada baa layidhi dhagartay samaynayaan mid buuruhu la siibmaan ama dhagartoodu marna buuraha ma siibto inna saad u macnaysaba waxaan halka uga jeedaa ilaahay wuxuu inoo ballan qaado inaanay daalimiintu baxsanaynin laakiin waa qiyaamaha waxaa kaloo laakiin sunnada ka mid ah, qaar lagu cibro qaatana in adduunka alla dadka ku tusiyo koow aakhiro ma baxsane daalim wuxuu doona soo sameeyo ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala baxsan maayo meelaan ku xisaabinayuu imanaya uma ilayna turjacuun weeyaan xaggaygaa usoo wada noqonaysaan haddana waxaa ilaahay subxaana wa tacaala sunnadiisa ka mida ah uu qur-aanka inugu qaar lagu cibro qaata inay jiraan daalimiin dunida qoqday oo kibirtay oo ilaahay subxaana wa tacaala ihaanadooda iyo dulinimadooda dadka tusiyo si ay ugu cibro qaataan aanay aakhiraba u sugin kuwaa waxaa ka mid ahaa oo qur-aanku inooga warramay fircawn xataa ida adrakahu lgaraq qala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iil wa ana min almuslimiin alآana wqad casayta qabl wakunta min almufsidiin falyowma nunajiika bbadanik litakuna liman khalfaka aaya waina kaiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala markii uu soo gaadhay wuxuu qooqo oo kibro oo isweyneeyaba markii daadku haleelay biyuhu qaadeen aalimiinta waxay wada yaqaaneen laxdaday qiiraqiiraha ku jiraan ayay idhaahdaan haddaanu wax fahamnay haddaanu idin garannay haddaanu maalibtiina fahmnay haddaanu waxaad rabtaan garannay haddaanu bulshada garannay ilaahay wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala markuu yidhi aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iil wa ana min almuslimiin buu ku dhawaaqay waxaan rumeeyey reer banu israa'iilkay rumeeyeen waxaanan ka mid noqonaya kuwa muslimiinta ah. waxa lagu yidhi ma haddaad hokeenta ma haddaad timi waqad casayta qabl wakunta min almufsidiin kadib baa ilaahay wuxuu leeyay falyawma nunajiika bibadanik qoomam hore dhulka lala gooyey ama la halaagay ama badda lagu daray ama caynka laakiin fircoon ilaahay wuxuu yidhi falyawma nunajiika bibadanik maanta jidhkaagaan reebayaabaa ilaahay yidhi fircoon badda lagu raacin maayo adoo maydaa lagaa soo saaraya oo waad joogaysaa waayo litakuuna liman khalfaka aaya baa ilaha yidhi kuwa kaa dambeeya inaad aayad u noqoto waxay ku cibro qaataan qaar qooqay oo kibray oo basharku ka hadsan waayey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala sultatiya waxay hayeen maanta ka siibeen oo aynu arkaynaa binu ali oo ka talin jiray tunis shalay ahayd markuu xijaab diiday shalay ahayd markuu salaad diiday shalay ahayd markuu ay yidhaahdeen masaajidka marka la gelayo waxay keeneen fikrada masaajidda in kaadharhkan furo lagu galo qof kastoo tukanaya kaadh baa lagu siinayaa si kaadhka aad u mariso loo ogaado inta salaadood aad tukatay dadku ay masaajidda ka baqaan inu galo masaajid haddaad shan goor gasho dembiilaad shalay ahayd markuu binu cali wuxuu soo rogay hablaha dhigta kulliyatu shariica inay basketboolka cayaaraan iyagoo qaaqaawan cawradoodu ay muuqato kuliyatu shariica hadda maaha kuwii meelaha kala qaawanaa maaha waa kuliyaatu shariica dumarka dhigta ayaa la leeyahay makshuufaat ilcawraat iyagoo ah ha cayaaraan basketboolka kii isaga ka horreeya burqiba ahaa markuu yidhi ramadaantu waa intaajkaa yaraanaya waddanka ramadaanta lama soomi karo wax soo saarka waddankaa yaraanaya markaa ramadaantu ma waddanka laga soomi maayo buu yidhi dabeetana intuu kulliyada ay ka baxaan caskarta kulliyada milatariga kulliyat alxarb intuu soo galo oo saraakiishu fadhido ayaa waxaa lala daba socdaa kili shaaho jiniis ah. dabeetana waa ramadaan intuu ugu sheego waa cab qofka cabbi waaye la dilaya ma la xidhaya waa ramadaan wuxuu leeya intaajka waddanka iiraanaya waa idinkaa saraakiishii waddanka waa in idinka laydinka bilaaba a cabtaan banu calayhi intaan beledu ku kicin dooda miiska saarayd waxaa ka mid ah aadaanku inuu muscij yahay oo dadka laga joojiyo aadaankan tirada badan leh in kala joojiyo kii caynkaa lahaa ayaa ilaahay ku soo kojiyey markaasuu isa soo taagay isagoo leh fahamtukum fahamtukum isagoo leh waa idin gartay waxa aad doonaysaan hana garana tag baa lagu yidhi markaasuu duulay dunida ilaahay ballaadhan baa meel qaadata la waayey kuwii ugu dhadhowaa markuu cirka maraya yidhahay hanoo soo gelin yuruboo dhan baa soo eriday shidaalku intuu ka dhammaan gaadhay buu maalda fadhiistay maaldaa tii shidaal baanu kuugu shubaynana dhaafun dayaaraddaa mar kale loo shidaaliyey waa duulay haddana mooyi sacuudiga cimro iyada wuxuu sheegtay ee sacuudiguunbaa la keenay markii dambe <laughs> addunya kullaha ninkii shalaytoo dadka diidanaa in xataa salaad la tukado ayaa meeluu cagadhiga adduunka ka waayay waxaan leenahay haddii fircoon ilaahay leeya falyowma nunajiik bibadanik litakuuna liman khalfaka aaya aayaddu maxay ku gebagaboobaysaa waina kaiira min annaasi can aayaatina lahaafiluun baa markii fircoon badankiisa laynoo reebay si ay dadku uga cibro qaataan ayaa haddana rabbi wuxuu leeyahy dadka in badan baan ilaahay aayaadkiisa aragbo ka dhegala haafila kuwii shalay caynkaas iyo maanta hooyaya ama baryotamayo markaad aragto inaad haafil noqoto maaha oo inaad ilaahay aayaadkiisa fahamta inaad garato yucizu man yashaa wa yudillu man yashaa inay isaga gacantiisa wax waliba ku jiraan oo ilaahay cidduu dooro u karaameeyo uu sharfo cidduu doorana inuu duleeyo daalimiinta ilaahay wuxuu ballanqaaday inuu aakhiro xukumayo dhammaantood laakiin waxayn leenahay dunida waxaa laynaydhina aayaadka si ay u fahamtaan qaar baa tusaale laydinka dhigayaa baa layidhi subxaana wa tacaala qofka marka la naco nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa wuxuu leeyahay waida abqada cabdan dacaa jibriile fayaquul rabbi markuu qof naco jibriil baa rabbi la hadlaa oo wuxuu yidhaahdaa jibriilow innii ubqidu fulaanan faabqidhu jibriilow hebel waa naci rabbi idhahda adiguna nac fayubqidhu jibriil buu nebigu yidhi alayh salaat wasalaam dabeetana jibriilna waa nacaa alle markuu nacay ee jibriil nacay ayaa uma yunaada fii ahli samaa ahlu samaha loo dhawaaqaa dabeetana waxaa la ydhaha in allaha yubqidu fulaanan faabqiduuh ilaahay hebel waa nace idinku naca fayubqiduuna iyana waa nacan sabada waxa joogoo dhammee malaa'igina waa nacdaa uma tuudac lahu lbaqdaa'u fi lardi buu nebigu yidhi calayh isalaat wasalaam dabeetana nacaybkaasaa dhulka loo dhigaa oo dunido dhan baa nacda dagti niman duqaad ahaayo shalay kibrayo qooqayo oo ilaahay makhluuqaadkiisa ku kibrayey oo dunida oo dhammi nacdaynu tviyada ka arag gaal iyo muslim cid tidhaahda war meel baanu ku seexinaynaa laga waayey miyaanay ahayn kuwa ilaahay nacay gaal iyo muslim la waayo qof meel seexiya laa malja ilaahay qur wuxuu ku leeyahay waatbacnaahum fi hadihi اdunya lacna waywma alqiyaamati hum min almaqbuuxiin baa ilahay qaar buu alla ka warraba markaas rabbi wuxuu leeyahay dunida cadha ilaahay baa ku dhacday aakhirana kuwa maqbuuxiinta ah ayuu ka mid ahaanaya kuwa la fogeeyay aakhirana ka mid ahaanaya rabbi subxaanah wa tacaala isagoo raba inaynu waana qaadanno markaynu aragno dad duqaad ahaayoo qooqayoo shalaytoo kibray oo ilaahay khalqigiisu uu ka fadhihi waayey ayaa rabbi wuxuu ina leeyahy kam tarakuu min jannaatin wacuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wa nacmatin kaanuu fiiha faakihiin kadalika waaawratnaha qowman aakhariin famaa bakat calayhim alsamaa'u waalardu wamaa kaanuu mundariin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala badanaa waxay ka tageen beero iyo basaatiin iyo zuruuc iyo maqaam kariimoo lagu raaxaysto iyo nimco ay ku badhaadhaysteen waxay haysteen tiro badnaayeenna baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala nimanka dunida meel ka seexdaan lahaa binu cali gurigiisii markii dib loo jabiyey derbigu lacag buu ka samaysnaa derbiga gurigiisa markii lasoo jafo bini markuu dhergi waayo account iyo ku gur meel kasta ku gur meel kasta markuu ku guro haddana wuxuu ku guray derbiga gurigiisa yuuro iyo ay ku jiraan iyo dollar derbiyada gurigiisay soo jejabiyeen markaasaa tiviyada dunida loo soo bandhigay iyadoo yuuro laga faqayo waa lacagtii iyo dollar laga soo faqayo oo guriga derbigiisa lagu wareejiyey kuwaas waxaasoo nicmaha haystay ee haddana ilaahay khalqigiisa gaadhsiiyey gaajo daraaddeed inay isgubaan ka la yidhi wuu isgubay jaamacad buu ka baxay markuu jaamacad ka baxuu shaqo waayey markuu shaqo soo waayay kale ayuu yaanyo tabaandho suuqa la fadhiistay islaan yaroo askarayadaa u timiyo intay dhirbaax labada indhood ku dhufatay tiri suuqa kuma iibin kartid tabaandho cadhadiibuu meel kale uu dhaqaaqaba garan waaye uu iskubaay waa nacasnimo in la iskubaa sharciguna ma bannaynin laakiin waxaad dareemaysaa qofkan bini aadamkaasaa nolosha loogu cidhiidhiye ilaa la gaadhsiiyey inuu isgubo kaa dadkiisu ay isgubayaan gaajo daraaddeed iyo karaamadaro daraaddeed ay isla gubayaan ayaa derbiyada lacag ku samaystay ilaahay wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala markaa famaa bakat calayhim asamaau walard tegistooda cirka iyo dhulka midna uma ooyin wax ilaahay makhluuqaadkiisa u ooyaya kuwa miya aragtee maya famaa bakat calayhim asamaau walard wamaa kaanuu mundariin milyaaray ka tageen milyaaro milyaarada waa bilyanno qaarkood baa waxaa la tilmaamaya kan waar ka kac waddanka loogu taaglaaya kadaafi iminka intay lacagtiisa sheegeen bay waxay leeyihiin afar sannadood barjedka dowladday ka badantay dowladda libiya afar sannadood barjedkeed waxa ka badan bay leeyihin hantidu isagu haysto oo xaguu ka keenay askari yaroo wax inqalaabay buu haaye wixii dadku urursaday waxay ummaddu lahayd un weeyaan waxa la ururiye maaha wax meel cusub ka yimi usarkan lagu tilmaamaya inay haninimo dhaafeen waa wixii dadkay ay kuwaa derbiyada lacagta ka dhigtay maanta waxay la'yiin malja iyo manja iyo meelay galaan bay la'yihin daaqad dhulkaa ku cidhidhiyoomay wax uu yahay waxaynu u baahannay inaynu inagu markaa ku cibro qaadanno culamaa'i taarikh waxay sheegaan sacd ibnu abi waqaas saxaabigii la odhan jiray ee xabulqaadisiya hogaaminayey markuu furtay meeshii la odhan jiray persia iran magaaladii madain la odhan jiray oo meesha nimka ciraaq la yidhaahdo ku taalla ayaa boqortooyada dahabkeedii iyo taajajkeedii iyo wixii ay wadatay buu arkay dabeetana intuu sujuuday ayuu ooyey sacd ibn abuwaqaas isagoo akhrinaya aayaddan qur'aana kam tarakuu min jannaatin wacuyuun wazuruucin wamaqaamin kariim wanacmatin kaanuu fiiha faakihiin nin qoladii la socotayabaa wuxuu yidhi oo maxaad u ooyeysaa ma maantaa maalin la ooyaa yacnii ilaahay baaba inoo guuleeyo waa guulaysanayoo waxaad aragtaa beershaynu maanta ku kala tagnaye maxaad la ooyeysaa sacad baa wuxuu yidhi qaatalaka allah amaa taraa mulkan yataxawal wa ummatan tazuul waa aaya buu leey min aayaat illahi in lagu cibro qaata weeyaan miyaanad arkayn buu yidhi boqortooyadan dhana ilaahay tirtiray iyo ummaddan waxay magac iyo maamuus lahayd uu siibmay inkastoo ay gaalo ahaayeenoo muslimu ka xoog haddana waa wax u baahan in lagu cibro qaato uu tilmaamaya sacd ibn abuqaas idan waxayn leenahay cibar baa ku sugan waxa meesha yaalla cibarku wuxuu kaloo ku sugan yahay baynu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala qur wuxuu ku tilmaamaya duul baa alla ka warramay dabeetana waxaa lagu sifeeynayiin kamahali shayطaani id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii barii'un minka inii akhaafu allaha rab alcaalamiin waxyaabaha u baahan in lagu cibro qaato waxa kamida mid a ah. caalamkaynu maanta joogna waxaad maqlaysaa switzerland bangiyadeedii baa waxay joojiyeen xoolihii kadaafi bangi hebel ingiriiska wuxuu joojiyey xoolihii kan dacwaad baa la wada furto waxaa la joojinayaa maxay boqol iyo saddex qofoo bina cali dadkii ku xidhnaayo xoolahoodii waxaa la joojinayaa baa la leeyahay qoyskii ka tegey masar xusni mubaarak iyo intuu xukumayey waxaa la joojinayaa baa la yidhi kadaafi qoyskiisa iyo waxay haysteen lacag iyagaa markay isku dardaraan mid waliba wuxuu ka badan yahay wax ku dhodhow boqol bilyan oo dollar oo boqolaalkan bilyan markii hore la xadayaba waa la arkaya maxaa loo odhan waaya war dad kale ha ka soo qaadanina ama se maxaa loo sheegi waayey markii hore loo odhan waayey tuug nimankani weeyaana waxaanu lacagay haystaa maantay dhaceen baa laga daba qayliyo waxaa la yidhi xisaabaadkooda ha la xidho maxaa keenay maantay dhaceen in xisaabtooda la xidhay yacni waxaa muuqata dunidu xuquuqda bini aadamka iyo insaaniyaadka iyo waxaasi waa dawlad weliba gudaheed iyo dadkeeda laakiin inta kale in la boobiyo in la dhaca waxaad moodaa inay tahay maxay shariicada caalamkan maanta taalla marka taalle laga tago shariicat ilqaab inay tahay in wax la boobo waayo waxa maanta la leeyahay account yo siriya iyo kuwa calanaba la sheegaya tirada badan leh waxa lacag ku jirtaee la tilmaamayo markay meesha haysteenba soo lama arkayn inay tuugo ay soo dhaceente maa walbay xoola ay lahaayeen ay jeebka keeneen ahayd maa walbay shaqaysteen maa walbay si kale ku timi waxaa meesha ka muuqdaa waxa weeyaan kamahali shayطaan id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii bariiءu minka inii akhaafu allaha rab اlcaalamiin waxaan leenahay cumuuman waxa muuqato un rabbi subxaana wa tacaala inuu inoo tilmaamay inahu laa yuflixu الظالمون وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيس meel loo kacay inaanay jirin hadduu ilaahay ku qabto subxaana wa tacaala masalada afraad aan tilmaamaya waxay tahay alxoriya bini aadamku inuu xor noqdo inuu xor u noqdo caqiidadiisa iyo wuxuu rumaysanayo inuu insaan karaamo le xor u noqdo ra'yigiisa iyo aragtidiisa inuu sheegan karo inuu xor noqdo mataalibtiisa sharciga ah ee bini'aadamnimo iyo diinba ay u ogol yihiin inuu dalban karo inuu xor noqdo uu karaamo yeeshaa waa waxa insaanku insaanka ku yihi walaqad karamnaa bani aadam karaamada waa wuxuu insaanku ku leeyihi hadduu bini aadamku xorriyadda waayo laa ibdaaca walaa ra'ya walaa mashhuurata walaa insaaniya biduuni xorriya waxba ma jiraan walidaalik baa ambiyadu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku soo diraa inay dadka xoreeyaan oo ka xoreeyaan macbuud hayrullahiya oo ay dadku u xoroomaan rabbigood oo keliya inay caabudaan makhluuqaadka dhammaantoodna inay ka xoroobaan oo aanay caabudin inay dadku xoroobaan oo ka xoroobaan cid aan ilaahay ahayn inay ka cabsadaan rabbi keligii inay ka baqaan waxa ka soo hadhay makhluuqana inaanay ka baqin qul acuudu birabbi اnnaas malik الnaas ilaahi الnaas waxaa layna baray ciddaynu magan gallaa inuu noqdo rabbiga bini aadamka oo dhanka u rabbiya ee isagoo abuuray khaaliqooda ee mudabbarkooda ee maamula melik الnaas ilaaha boqorka ee tadbiiriyo shu'uuntooda ee mulkiga isagu iskale dhammaantii ilaahi nnaas macbuudka xaqa ah kaas baa layna faray inaynu magan gallo waxaynu dareemaynaa marka xoogga dhabtaahi waxa weeyaan insaanku markuu xurriyadiisa dareemo iyo karaamadiisa insaanku markuu xoroobo waa xoog aan waxba celin karin la caskar walaa qumbulad walaa dabaabad walaa wax bini aadamka celin karaa ma jiro hadduu karaamadaas iyo caqiidada dareemo duqaaduna kuwa qooqaye kibrayee loo taag laayahayna siyaaj taar bay isku wareejiyaan taarka ku wareegsan mataqaana wuxuu ka samaysanyah labinaatun min khawf jaajuur baqa'a bay dhisaan ummadda ilaah oo dhan bay cabsi geliyaan dabeetana waxay samaysteen nidaam booliisiyo xadiida ah. nidaam dadka neeftiisa tiriya aduu maanta imise goor neefsatay haddii laguu tirin karo neefta way kuu tirin lahaayeen kuwa kani laakiin ilaahay baan kuugu dhiibin subxaana wa tacaala nidaam booliisiyo aan waxba bini aadamka u oggolayn laa karaamo laa xorriyad laa dhaqaale laa dadnimo waxba aanu ogolayn waa nidami tuqaad waa nidaamo ku salaysan baqe iyo cabsigelin waxaasee dhacdooyinkii dhacay ay inoo tilmaameen insaanka haddii ilaahay cabsida ka saaro inaan askari iyo qori iyo ciditoona celinin walaa baldajiya walaa hayru baldajiya waxa ishortaagaa inaanu insaanka jirin hadduu qalbiga ka xoroobo walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy in allaha laa xataa yuayiruu maa bianfusihim ilaahay subxaana wa tacaala dul waxay ku sugan yihiin ma gediyo ilaahay ay gediyaan maxay maa bilanfus fircoon markuu hamhamleeyey ee digdigleeyey ee dadka wax walba u sheegtay ee nebi muuse karaamo la yimi wuxuu isdhi armaa cabsidii dadka ay ka baadaa saxaroo dhan buu isugu soo ururiyey maxaa loo soo ururiyey camalkay qabanaya saxaradu muxuu ahaa saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wa jaa'uu bisixrin cadiim in dadka la baqogeliyaa un bay ahayd istirhaab in dadka irhaab lagu sameeyo oo la cabsi geliyaaba waxaanoo saxaro ah loo soo ururiyey insaanku qolaa ilaahay qur kaga warramaya wadannuu annahum maanicatuhum xusuunuhum min allah faataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu waqadafa fii quluubihim alrucb maxaa dhacay marka yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmu'miniina maxaa ka dambeeya factabiruu yaa ulilabsaar baa ilaahay yidhi qolo yuhuudaa ilaahay ka warramay oo u malaynaysay xusuunta iyo qalacdaha iyo waxay dhisteen inay ilaahay ka celinayso subxaana wa tacaala meel loo soo mari kara inaanay jirin jumcatulqadabkaay sheegayeen masar ee la ballamay dadna waxay ku ballameen inay bannaan isugu yimaadaan dowladduna waxay ku ballantay baa la yidhaha hal milyan wax ka badan oo ciidamada sirdoonka iyo dembibaadhka iyo mabaaxista iyo beliyobaaska in la geliyo laakiin dadku dadkuunbaa quluubtooda ilaahay ka saaray inay cabsadaan ilaahay subxaana wa tacaala dabeetana wuxuu ina leeyahay kuwa kan ilaahay baa wuxuu filaynin qalbigooduunbaa baqa lagu riday dabeetana iyagunbaaba burburiyey waxoodii baa ilaahay yidhi ee factabiruu yaa ulilabsaar baa ilaahay yidhi ku cibro qaata dadka caqliga iyo garaadka iyo garashada u saaxiibka u wa tacaala duqaadda waxay dadka ku haystaa madfac iyo qalabtoona haddaanad haysanin waxaad u baahan tahay dadka inaad cabsida ka saarto hadday dadku rabbigood ku xidhmaanoo cabsidu ka baxdo hadday dadku cabsidu ka baxdo baaqi xukumi karaaba ma jiro basharku hadduu cabsidu ka baxdo baaqi xukumi karaa jiro ilahay baa qur wuxuu inoogu tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii yarayda la socotay oo quraysh ay rabto inay u digdiglayso laleeyahay ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum war waa laysu kii soo urursadaye baqa oo cabsada fazaadahum iimaana wa qaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil in basharku ka xoroobo cabsidu waa meesha karaamada bini aadamku ay ka bilaabantaa baynu odhan karnaa tawxiidkuna wuxuu sameeyaa inuu dadka ilaahay ku xidho oo ay ilaahay waxaan ahayn ka xoroobaan walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka sheekh alalbaani xasan ku tilmaamaya wuxuu leeyahay sayidu shuhadaa'i xamza warajulu qaama ilaa imaamin jaa'ir faamarahu wanahaahu faqatalah shuhadada waxaa madax u ah baa la yidhi xamze ibnu cabdilmualib iyo nin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam istaagay boqor jaa'iroo daalimo intuu ishortaagay waxna ka reebay waxna faray yacni si saraaxaa ah wax ugu sheegay oo dabeete uu dilay ninkan sayidu shuhadaa uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxa ka muuqdaa waa maxay wa taxarur min alkhawf cabsuu ka xoroobay ilaahay unbuu rumeeyey dabeetana ninkan buu waxna uu sheegay waxna ka reebay xadiidka kale صaxiixa uu ku tilmaamaya sheekh alalbani nebigu wuxuu leeyahy afضal اljihaadi kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir jihaadkaba waxaa ugu fadli badan kelmad xaqa oo nin sulطaano boqoroo kibray hortiisa laga yidhaahdo waxaan leenahay dhacdooyinkii meesha ka dhacayay waxaynu ku aragnay dadun cabsidu ka baxday dabeetana daalimku uu xukumi kari waayey awal maxkamadahooda caskariga iyo kuwooday dadka ku layn jireen xukumada ugu waaweyn dadka waxaa lagu soo eedayn jiray qalbu nidaami alxukm waxaa la odhan jiray koox yaroo qarsoon oo doonaysa inay waddanka nidaamkiisa beddasho dabeetana dil iyo xabsi daa'in miidhan baa lagala daali jiray koox yaro rabta nidaamka inay beddesho ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu keenay shacab dhan oo hees samaystayba ashacbu yuriid isqaaa nidaam samaydan maqal hees la yidhaahdo shacab dhan shalayta waxaa maxkamaddu xukumaysay fulan yuriid qalba nidaam alxukmi buu ahaa ilaahayna subxaana wa tacaala shacab dhan buu wuxuu ka yeedhsiiyey intayse soo taagaan inay yidhaahdaan maxay ashacbu shacabkuba wuxuu doonayaa nidaamkan inuu rido haddii shalayto binu cali dadka uu ku xukumi jiray internetkuu galay iyo salaad jamaacaabaa la tugtukaday iyo imse salaadood baad soo noqotay waxaa hadday ahayd haddii shalayto noocaa loo dhaqmayey dadkii binu cali muxuu dadka dheeraa xusni mubaarak muxuu dadka dheeraa wax kale ma dheerayne way hamhamleeyeen dadkuna way u cabsadeen waa intaa nidaamkan iyo waxaan la isku wareejiyo dhan isku wada dar dadkaa la cabsi geliyey dabeetana dadku lafahooday u cabsoodeen laxda min laxdaati alxayaat baa ilaahay dadkii cabsida ka saaray dabeetana baryootin bay bilaabeen toddoba bilood ha lay daaya maalmo dhan baryayey dhowr iyo tobankii cashee lays xusni mubaarak muxuu baryayey ilaa sibtembar ha laygu simo waa toddoba bilood toddoba bilood ha lay daayo awalla wuxuu u xidhxidhnaa inankiisa inuu dhaxalsiiyo isagoo soddon sannadood soo haystay kaannamaa dadku ay maalkooda ka mid yihiin oo ilaahay siiyey oo ay kala dhaxlayaan duqaadu dadka waxay dooransiisaa bayna almni waalxuriya laa macan isku heli maysid nabad ma rabtaa inaad lafahaaga u badbaaddo oo carruurtaada iska xoogsato caynka haa afkaaga hayso xorriyada yeelana karaamada waa khalaas waad ceeshaysaa haddiiba aanay meelaha arsaaqdana isku dayin inay kaa xidhaan waayo iyagaan waxba deeqayna wax walba isku xeeray shacabkuba markuu bakhtiyuunbu qayliyey leene haddaad xorriyad doonto iyo inaad qof karaamo la noqoto waad amni waayaysaa ama waa inaad noqotaa laajiqa xontiyo dunida meelaha fardhanaya ama meelaha qofka xunti laga siiya waa inaad ama inaad xabsiga ku waartaayoo lagu dilaa ama inaad isku hesho almnu wاlxuriya qof aamina aaminu fii sirbi mucaafan fii jasadi cinda wuquutu yawmi inaad noqotaa ood karaamadaa heshaa laguma ogola iyo inaad noqoto xor ilaahiisa caabudo wa tacaala waan cid kale cid kale ka dambaynin labadaa iskuma helaysid bay duqaadu leeyihin mid dooro inta daaqigu jooga waa inta shacabku beriska uu doorta iyo nabadda iyo intaa daaqigu goormuu tagaa markay shacabku xorriyadda doortaan xawaadistii dhacday waxaynu ka arkaynay intay shacabku nabadda ilaashanayeenna ee xorriyadda ka tanaasuleenna waa la haystay markay karaamadooda dib u qaateenna waxa la waayay daaqiga dhammaantii walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur wuxuu inoogu tilmaamaya qisas rabbi qur-aankiisa khaalidkaa uu ku qoray oo lagaga warramayo dad karaamadoodi iyo caqiidadooda iyo xorriyadooda dhaafsaday naftoodii suurat lburuuj ilaahay muxuu kaga warramayaa wasamaa'i daati lburuuj walyowmi almawcuud washaahidin wamashhuud qutila asxaabu اlukduud annaari dati اlwaquud id hum calayha qucuud wahum cala ma yafcaluuna biاlmu'miniina shuhuud waa daaqi dadka dooransiinaya bayn alxoriya waliimaan xoriyat alcaqiida rabbi aan isaga ahayn inay rumeeyaanoo xor noqdaan taasi geeri weeyaan buu leeyahy in aniga rabbinimada i rumaysaan oo boqorkiina oo iga dambaysaan wax walba anigu aan leeyahayna noloshaan ogolay marka inaad noolaataan waxay doorteen maxay geeriday ka doorteen inay xorriyaddooda diiniga ama caqiidiga ay dhiibaan ayay geeri ka doorteen ilaahay baa intuu maamuusay qisadoodii wuxuu ka dhigay qur-aan la akhriyo ilaa qiyaamu saaca wiil dhallinyaro ah iyo nin raahiba iyo nin kale oo waxbaray iyo magaalo dhan ciddii deganayd baa waxay isku raacday waraa rabbigan dooranno bale nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixu muslim ku yaalla wuxuu inoo soo wariyey in qof dumari oo ilmo yar haysataa inay ilmihii yaraa u naxday dabeetana markii ay dabkii dultimi ay dib u soo yara hakatay oo ilmihii yaraa ilaahay ka hadliya u yidhi maah isbiri fainaki cala alxaq uu yidhi hooyoy sabir xaq baad ku sugantee oo hooyadaa iyo ilmaheediina markaa dabka lagu riday hooyoy sabir idan qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa umma xorriyaddooda caqiideed iyo diineed dhaafsaday amnigii iyo nabadda dhaafsaday ogolaaday inay dhintaan muqaabil alamni baquhu waa madallah waa meesha dadku uu ku gumoobo haddaad cabsato waxaan jirinoo humaagaad ka baqaysaa nimanka ilaa hadda waxaa la soo qufayaa masar xabsiyo dhulka hoostiisa ah dhulalka qaarkood lefa bini aadan baa laga qufaya waxaa la qufayaa waxaan laga warrami karin nin masiixiyo xabsiyada masar mid ka mida ka soo baxaa la waraystay waraysigii laga qaaday baa midi wuxuu ka qoray kitaab yaroo la ydhaha naafida cala aljaxiim daaqadii jahanama daaqadii jaxiimay u bixiyeen ninka ka warramayaana waa wuxuu soo arkay masiix iyo kuwo kaloo la cadaabayo unbuu arkay qaar muslimiin oo agtiisa joogoo la cadaabi jiru ka warramaya warka siduu wadana wuxuu odhanaya waxaan idinka codsanayaa wax dambe inaydin i weydiin halkaa ku joojiya war risaala kuwii kan ka horreeyey laga qoray laakiin waxa ay tilmaamaysaa duuqaadda caynka kani khalqigu markaa cabsidu gasho qur-aanka ilaahay wuxuu inoogaga warramay maxay qolo jina oo nebi sulaymaan ku shaqeeyey iyagu daalimiin ba ahay nebiguna cadaalad ba ku sore lakin waxay ku tusaysaa baquhu siduu wax u galo oo nebi sulaymaan dhintay naftuba ka baxday weli laga baqayo shaqadii la wado oo ilaahay qur-aanku leeyay falamaa qadaynaa calayhi ma dallahum calaa mowti ila daabat lardi taakulu min si'atah falama khara tabayanat iljunnu an low kanuu yaclamuuna alghayba ma labisuu fi lcadaabi almuhiin ilahay wuxuu tilmaamayaa cabsida ay qabeen daraaddeed ay qaybka waxba ka ogayn nebi sulaymaanoo mayda laakiin ushiisa ku tiirsan ka cabsanayaan intii oo geerida nebi sulaymaan xataa inaanay ogaanin cabsi daraaddeed ilaa iyo maxay aboor baa cunay ushiisii markaasuu dhacay duqaad badan baa ushii sulaymaan ku tiirsan oo dhintay dadkuna ka cabsanaya ushaa sulaymaan qaar badan baa ku taagan laakiin aan dadku dareemaynin ilaa iyo markuu aboorku cuno mooyaane waayo kuwaa laha fahamtukum ama acima aalibukum ama waradtumuuni kaa ku qaylinayay cidna kama askariya ciidan badnayn laakiin ummaddu haday maya tidhaahdo laa casaakir walaa ciidan waana cid marsiin kartaa ma jirto dadku hadduu qalbiga ka xoroobo ou noocun maa xorriyad uun dareemo haddii cabsida ilaahay in yar kaa saaro wax kasta waad iska celin karaysaa walidaalik ayaa duwalkii cadaaladda ahaa waxay ku dadaalayeen dadkoodu inay xorriyadda dareemaan cumar bin alkhaaab taarikhyahanada dunidu muslimka qura maaha taarikhyahanada dunida wax qoraa waxay ku tirinayaan inuu ka mid yahay boqolka nin ee dunida ugu raadaynta badnaa ee taarikhda soo maray bale tobanka ugu horreeyay ku dareen ninkii buugga boqolkii nin ee most influentialka qoray tobanka ugu horreeyuu ku daray cumar bin alkhataab inuu ka mid yahay taarikhda cumar uu ku caanbaxee cadaaladda ah iyadoo laga yaabo inaynu waqafaad kale kaga waranno hal masale aynu tilmaamayna waxa weeye cumar wuxuu ku dadaalay in shacabkiisu xornimo uu dareemo oo aan madaxdu marnaba gumaysanin markaasaa kuwa aan xataa muslimiinta ahayn qibطigii la dhirbaaxay muxuu lahaa mata stacbadtum الnaasa waqad waladatum ummahaatuhum axraaran iyadoo amiirkii muslimiinta inanku dhalay uu yahay camar bin ulcaas inanku dhalay uu yahay ayuu wuxuu leeyahay war goormaa dadka addoonsateen iyadoo hooyooyinkood dhaleen iyagoo xor ah kuwii caqiidada fahmay dadka waxay u ilaalinayeen karaamat alxuriya inay xor ahaadaan inaan madaxdu dadka addoonsanin shacabkaagu markuu xorriyadda dareemaad adna insaan muxtarama tahay markaasuu cumarno qof muxtarama noqday oo masaajidda iska seexday iyo meelahaasi oo inta boqorra soo baadi doonaan la waayo guriga laga waayo oo loogu yimaado isagoo gurigiisa iska dhinac jiifa insaan xora buu isna noqday waayo dadkiisiibuu xoreeyey ummaddu u telinayo cadaalad kula dhaqmay marka dadka cadaalad dadka hanti lagama simi karo si cadaalad baa laga simi karaa haddaad cadaaladda ka sinto oo ay ka mid tahay dadka inaad karaamadooda u ilaaliso inaad dulminin ee qofku xorriyaddiisa uu helo qof kariima markuu noqdo adna kariim baad noqonaysa haddaad dadka wada la'iim ka dhigtana adna lukac ibnu lukac baatay markaa la'iimkii ugu weynaabaad markaa adna soo baxaysa walidaalika baa cumar bin khaaab wuxuu ku dadaalayay bayn leenahay inuu bulshada u ilaaliyo inay xorriyaddeeda haysato waxaan leenahay markaas dhacdooyinkaas markaynu eegna waxaynu ka dareemaynaa waxa wax beddelaa inuu yahay basharka qulubtooda ilaahay markuu gediyo caalamkao dham inuu si fudud isu beddelayo qalbigana ilaahay unbaa hanta qulubta haddii cabsida la geliyana baqahu hadduu galana inay dullowdo waana uma jirta iyo waxba toona aanay noqonin ummad kasta oo baquhu ka baxaana inay dad xorooba noqon karaan olada duqaada ahina waxa ku wareegsanaya isku ilaaliyaan inuu yahay maxay labanaati lkhawfkaasi qadiyadda shanaad aan tilmaamayna waxa weeyaan alijtimaac latafaruq kulanka iyo midnimada shacabku isu yimaado inay tahay marbaط اlfawzi wاlhalaba inay tahay meesha ay ku xidhan tahay xoog badnidu bacd allahi subxaana wa tacaala ilaahay nasrigiisa marka laga yimaado midnimadu inay tahay waxa guusha keena ummaddu hadday axzaab iyo firaq iyo jamaacaad iyo kooxo yaryar iyo waxaa noqoto waxba ma dhasho waa madhalaysnimo ummad haddaad aragto koox kooxdeed iyo waxeedu sii tiro badanayaan waa ummad madhalaysnimo ku sii socota markastoo ummadda midnimadeediiyo ishaysadkeediiy xaggan uu soo bsocdana waa mar kastoo ummadda xooggeedu uu jirayo iyo isbeddelkeed iyo waxqabadkeedu midnimadaan ka warramaya ee koow ee muslimiintu ay yaqaaneen waxa weeyaan cala tawxiid in lagu midoobo laakiin waxaan leenahay ahdaaftu qaar baa marxaliya ahdaaf ka sokayso oo xataa lagu midoobi karaa jira oo waa maxay waxaan leenahay bacdi almabaadi waa lagu midoobi karaa walidalik baa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka uu imaam الbukhaariي fi ladab اlmufrad iyo ibnu xibaan iyo xaakim iyo axmed iyo kayrkood baa wariyeen sheekh ilalbanina صaxiixa ku tilmaamaya wuxuu nebigu leeyahy shahidtu xilfa اlmuطayibiina maca cumuumati waxaan ka qayb galay buu nebigu leeyahy xilfigii muطayibiinta waa xilf اlfuduul bay yidhaahdaan culammadu oo aan adeeraday kala qayb galay wa ana ulaam anoo yar wa qabla nubuwa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka qayb galay shir go'aan ka soo baxay shirkani wuxuu ahaa qabaa'ilkii carbeed qolo ka mid ah banu haashimiyo ay ka mid yihiin ayaa cabdillahi bnu judcaan ninkii la odhan jiray taajirka ahaa gurigiisay ku shireen qoladaasi waxay ku heshiiyeen daalimka maka markii waxay ahaayeen dad tijaaro ka shaqeeyo baamushira niman tujaarta maka ka mida baa waxay dhaceen oo boobeen dadkii tujaarta ee wadanka imanayay wax kala gadanayay dabeetana odayada tani ninkaa taajirkaa gurigiisa intay isugu tageen bay waxay ku heshiiyeen cid kasta oo maka gudaheeda lagu dulmiyo inay u hiiliyaan oo aan maka gudaheeda dulmiga in dadka laga hela dadku xuquuqdooda inay helaan nebigu wuxuu leeya alayh salaatu wasalaam anigoo yar wa qabla nubuwa anigoo yar baan adeeraday kala qayb galay buu leeya heshiiskaasi dabeetana nebigu wuxuu leeya alayhi salaatu wasalaam maantana ma jeclaysteen in lay siiyo xumru nacam galakiisa cascas in lay siiyo oo aan buriyo ma jeclaysteen haddii laysoo bandhigo maantana waan yeeli lahaa buu leeya yani nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa basharku xuquuqdooda inay ulmiga dadka in laga riixo inay malab sharciya tahay maalibta sharcigii inay kala sokayso yacnii asalku wax weeyaan qofka mu'minkii taqyiirka rasmiga isbeddelka rasmiga uu doonayaa waa ila shariica dadku inay ilaahay kitaabkiisa qaataan sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam in la qaato in la dabaqo laakiin kamaalka miyaan waxbaba ka hoosaynin dadku inta badan amaalkuunbay joogaane mumkinka ma arkaan amaalka wax ka hooseeya ma jiraan waxaynu arkaynaa umam ku heshiiyey nin taaqiya dulmigii inay iska ridaan waa malab sharciya wax diidani taaqi in la tuura ma jiro laakiin waxaad arkaysaa ummaddu hadday hadaf ku heshiiso walow qof daalimayn xaqiisa loo dhiciyana ha noqotee inuu yahay wax dadku uu ku heshiin karo midho dhalkiisana uu fududaan karayo masar jamaacaadkeedii islaamiga ahaa iyo axsaabteedii siyaasiga ahayd iyo tunis iyo jamaacaadkeedii iyo axsaabteedii siyaasiga midna daaqi kama kaxaynin maxaa ka kaxeeyey mar bay dadweynuhu waxay garteen inay xuquuqdooda doontaan maxay doonayeen xuquuqdoodii caadiga ahayd markii loo diiday bay yidhaaheen war naga taga wixii meelaha ka dhaco dham waxay ku bilaabmeen dad camal iyo shaqe iyo waxay cunaan iyo sinaan iyo cadaalad doonaya bay ahaayeen laakiin markay waayeenee la garaace la laayay ayay waxay isu beddeshay ashacbu yuriid isqaata nidaam baa timid waxaynu leenahay umamku walow qadiya waaxidana ha noqotay hadday ku midoobaadaanoo xaqah waxay mudan tahay inay wax dhacaya noqoto walidalik ba qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya gulibat الruumu fi adni اlأrض whm min bacdi galabihim sayaglibuun fii bidca siniina lilahi اlamru min qabl wmin bacd wywmaidin yafraxu اlmu'minuun ba ilah yidhi subxaana wa tacaala wywmaidin yafraxu اlmu'minuuna binasr اllahi yansuru man yashaa waxyaabahay ku farxeen waxaa ka mida ayay culimmadu leeyihiin inkastoo ay yidhahdaan nasrigii badar iyo kuwanina waa jireen laakiin waxaa ka mida unin maxay ilaahay subxaana wa tacaala uu laba kooxood kooxdii iyaga una moodayeen inay u dhowdahay guusha la siiyey bershiya iyo romanisku intay isdileen in majuusta la laayo ahlu kitaabku uu xoogaysto nowcun maa ayaa muslimiinta farax gelisay sideedabana waxaad ogaataa maطlab sharciya daatiyan inuu yahay daaqigu inuu tago waxaa ka dambeeya muxuu noqonaya ilahay baa garanaya haddaan la hubin wax ka xumay inay kaga imanayaan haddaanay mutayaqin ahayn baaqigu inuu tago walidalik baa salaf alumma maalintuu dhintay xajaaj ibnu yuusuf culammaai taarikh waxay soo arooriyaan geeridii xajaaj baa xasan ilbasri oo dhuumanaya loo sheegay dabeetana ilaahay dartii buu u sujuuday culammaai taarikh waxay soo wariyaan geeridii xajaaj ibnu ayaa cumar bin cabdilcasiis loo sheegay markaasuu ilaahay u sujuuday shukran lilaahi ilaah daaqigaa dhaafiyey waddanka ibraahim naqaci taabigii la odhan jira waxa u yimi xamaad ibn abi sulaymaan markaasu wuxuu yidhi ibraahimow xajaaj ibnu yuusuf baa dhintay farxad daraaddeed buu ooyey imaam naqaci markii la yidhi xajaaj ibnu yuusuf baa naftu ka baxday farxad daraaddeed buu imaam naqaci ooyey waxaa la yidhahdaa imaamu taawuus taabicigii la odhan jiray ayaa loo yimo markaasaa la yidhi dhimay ninkii kuma xajaaj ibnu yuusuf dhimay markaasuu is yidhi war hubi waa loo yimi haddana waxaa la yidhi dhimay waa loo yimo haddana waxaa la yidhi dhimay markaasuu wuxuu akhriyay faquطica daabiru اlqowmi aladiina ظalamuu walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin idan salaf ilumma daaqigu markuu dhintay waa ku farxayeen haddii ilaahay dad muslimiina daaqi ka dulqaado lana rajaynayo wax dhaama inay yimaadaan waa wax lagu farxaa xajaajkaasi salafku ay farxayeen markuu dhintay milyaarda ma ka tegey ayaa u malaynaysaan xajaaj ibnu yuusuf safaak buu ahaa bay yidhahdeen culimmadu dhiigga daadiya laakiin waxay yidhahdeen wuxuu ka tegey saddex boqol oo dirham iyo kitaab qur'aana uu haysan jiray iyo seef iyo intii la saarayay faraska iyo boqol diric boqol qalabkanna dagaalka loo xidho uu waqfiyey xajaajintaasuu ka tegay xajaajkaa lagu farxaya inuu dhintaa bal kuwan waxay dadka ka xadeen la leeyahay afar goor bay waddan barjadkii noqon kartaa afar goor waddan barjadkii ayaa nin quri wuxuu xadaya warkaasi markuu tago wax lagu farxa miyaanay ahayn <laughs> caawa farxadda haydinku joogto wasalaamu calaykum caawa farxadda haydinku joogto wasalaamu calaykumsahay male dunyadu ninkii dhabisuu isu siiyay sakaaliyo marbay kuna gashaa surin cidhidhyuni rag badan bay sursuur kaga tagtayoo seegay maarinkii rag badan bay sursuur kaga tagtay oo segay marinkii inkastoo lagu samafalo sara lagu qado inkastoo awood saayidiyo sada lagu buxsho si kastaba u ego wakhtigu malaha saaxiibe sabeenkiyo dabaylaa socdiyo subaxba wacayne habeenkiioo dabayla socdiyo subaxba wacayne waxay suursanaataba markii la ysku sawliley salal baa asnaamtii ku dhacay sabadanu tile badhna waa socdeen qaarna waa sii salsaalayaane badhna waa socdeen qaarna waa sii salsaalayaane kumuu seexansayn caabidiin saymuhu galay sinaadiyo khamrada waa fasaxay sidii aata turi salaadiyo wacdiga waa nebcaasona maaquni sunna badan ninkii soo tukaday samax ma lahayni sidaa wuxuu ahaadaba markii laysku sawliliyey saqdhuxu ka guuday dowladiyo sarihii dhiray saqdhuxuu ka guuday dowladiyo sarihii dhiray saddexdaa suntaye waa murtidaa surimadeedii maseer waxaa sacsaacay khaayinkii sibirta dhiray marna kamaa siqsiiqinuu hintiyo sica falastiine sadoh buu yuhuudda ahaa salax waa tuhuye suways iyo ismaaciil iyo sarakici guusha wixii suuqa qaahira ka dhacay waa la socotayne sareedada adduunyada ninkii sacabka lo buxshay sidii arkasaynta leh wuxuu salawaab rarabaasanka laga muda hawl yaraanu ma saqlayeen sankaa lagaa muda hawl yaraanu ma saqlayeen saddexdaa sunta ee waa murtidaa surimadeediye safkan waxaa ku xigi libigii dufka ahay sifihiisa kuma koobi karo sinka maansaday salaxaal wareer buu qabaa saad u aragtini dadka inuu samaystay la tahay saaminow helay sidii oday sidii oday sirqoob iyo marba sabila muday marna waa iyo haliyey jaco adage marna waa siqraan iyo islaan saarayoo kale balse inuu iskaga suudaliyo seefta inuu qaato waa nimaan la surayn karaynuusa leeliyahe wanimaan la surayn karaynuusa leeliyahe sadaasha i muuqatiyo shicibka soo yaamiy saxalkii ilaah naga dulqaad barina saray inshaa allaahu waa suulayaan saawa saawa haysetada in loo wada jaraa waa sidaan rabay seetadaa in loo wada jaraa waa sidaan rabay saddexdaa sidkae waa murtida surimadeediye sanca bahaalka joog iyo ciraaq sabad xuma jurdan sarca bahalka joog iyo ciraaq sabad xuma jurdan iyo horoorka reer suuri iyo saqidhka aljeris sufeehiga maroka ku xigiisan isleeyahay sufeehiga maroka ku-xigiisaan isleeyahay sabulka ka badan wiilashay cadow ku sorin iyagaa sirdoonka uu ahaa sancadaha gale sallaankii kufrigu fuuli jiray seisku haw dumay sidaa kumaidlan dowladiisa ruqdaahay sidaa kumaidlan dowladiisa ruqdaahay sodonkiyo siyaadada hadhiyo sohdimaha galku sidii rimay sidkadii go'ay baad sabanka muday sidii rimay sidkoodii go'ay baad sabanka muday sumaaladan gumaysiguu suntaday saacadow hadhay sunnihiyo qur'aankii bidcada laga sarraysiiyey iyagoo khilaafadii khilaafadiisida oo sanadiiyo xuglii xilli